bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وsaxbih wman صار عlى nahjih واstaqاam وbعd qaala الmuصنif raximah اllah tacalى raxmaة waascة wlilأbi an ytamlka min maali waladih ma shaء ma lam ydurh aw yucdiihi liwaladin aakhara aw yakuuna bimaradi mowti axadihima lixadiidi anta wamaaluka liabiik musanifku raxmat ullaahi calayh wuxuu tilmaamay welil abi aabbihii waxaa u sugnaaday an yatamallaka inuu mulkiyo min maali waladihi maalka ilmihiisa maa kii sha'a uu doono inuu ka mulkiyo ayaa u sugnaaday oo uu xaqu leeyahay maa lam yadurhu inta aanu dhibin ee aanu wax darara iyo dhibaato qaadashada xoolahan uu qaadanayo ilmihiisu aanay markaa keensanayn aw amase yucdiihi aanu siinaynin liwaladhi aakhar weled kaleoo isagu uu dhalay aanu siinayn aw yakuuna ama aanu ahaanin bimaradi mowti axadihima mid ku sugan xanuunkii midkood u dhimanayay lixadiidi anta wamaaluka liabiik xadiidka uu nebigu yidhi adiga iyo xoolahaagaba aabbaha ayay u bannaan yihiin oo bimacnaa mas-uuliyaddiisa ay hoos tegayaan musanifku raxmatullaahi calayh markii uu soo tilmaamay arrimaha waxa weeye hibada iyo cadiyada iyo wasiyada dirkaba inay waajib tahay waalidku inuu ubadkiisa uga cadaalad sameeyo iyadoo wasiyadana aynu arki doonnaba cid waarisa marka horeba inaan aanay sharci ahayn in loo dardaarmo haddii loo dardaarmana warasada kale uunay ku xidhnaanayso inay banneeyaan iyo in kale ta noocaasiya marka ay sidaa tahay haddana waxa uu tilmaamayaa bal hantida xaggiisa ka imanaysa waajibba ha noqoto inuu u simo oo midna aanu mid wax uga badin allaahuma ilaa sabab sharci oo keensanaya mooyaane sida midkood in duruuf gaar ahi ku dhacdo oo sida saxiixa ah xaaladda noocaasiya waa la siinaya wax u dheeraada oo bimacnaa xaaladdiisa ku habboon sida inuu ama guursado midkood ama waxa weeye wax baranayo iyo wixii la mid ah haddii duruufu gaara jirto ama dee midkood masalan naafo yahay oo u baahan yahay wuxuu kaalmaysto oo ka kale aanu u baahnayn tan noocaasi ahi waa duruuf gaara oo shaygan keensanaysa cadaalad darrana markaa ma tilmaamayso laakiin dadkii oo siman mid inaad wax iska siisaa dee qodob saxa maaha intaa markaynu ka soo gudubnay hadda wuxuu tilmaamayaa waalidku wixii weladkiisu sidiisa ugu garto cidi ka wada hadli mayso marka hore aanu waalidku waxba haysanna nafaqo iyo waajib bay ku tahay waladka rag iyo dumarku doonayaba ha noqdo marka waajib sharciya bay ku noqonaysaa ka noocaasiyaana hadda umuu bambixin oo laga wada hadli maayo laakiin meeshii waxaa taallaa haddii waalidkii uu damco xoolaha ubadkiisa inuu wax ka qaato maxaa uga jida maxaa uga jid darro ah waxa uu tilmaamay haddii shuruud la helo aabbuhu inuu xaqu leeyahay inuu xoolaha waladkiisa qaadan karo shuruuddaa waxa uu ka dhigay kow waxaanuu ka qaadanayaa wax ilmuhu ku dhib mudanayo waa inaanu ahayn oo haddii ilmihii shaygan baahi u qabo sida gurigii uu ku jiray sida masalan shaygii daabaddii uu ku soconayey baa isagu adeegsanayey sida hugiisii almuhim baahidiisii baa waxaan ku tacalluqaysa oo wax iska dheeraadoo ilmuhu haysta maaha eh wixii dhammaayee ilmuhu adeegsanayey hayaaba waalidka rabaa inuu ka qaado ta noocaasiya xaquma laha buu yidhi qodob saxana ma aha waalidkuna ma qaadan karo waa halka uu leeyahay maa lam yadurhu inta aanu markaa darar iyo dhibaato hawshaasi aanu ku gaadhsiinayn mid u soo jiidaysa aanay ahayn qodob labaad buu tilmaamay oo wuxuu yidhi shardi waxa kaloo ah markuu rabo weladkiisa maalkiisa inuu wax ka qaato waa inaanu weladyada kale uga qaadayn oo mar haddii shareicadii tidhi wixii adigu aad lahayd waalidow markaad bixinayso carruurtaada uma kala burin kartid ee waa inaad u garsoortaa dee wax midkood leeyahayna inaad mid kale u burisaayoo siisaa intaad kan ka soo qaadda kan siisaa waa min baabi alawla iyadaa ka sii mudan mar haddii tii jeebkaaga ku jirtay baa lagu yidhi labadaba adaa dhalay ha u kala badin oo markaa ilmihii sabab ha ugu noqonin xaaqulwaalid inuu noqdo oo waalidkii uu cuquuq markaa ku dhaco iyo waalidinkaarnimo adigu sabab ha ugu noqonin uu yidhaahdo waalidkay hebel buu u buriyaado aniga waxba iima oqola oo markaa halkaa uu ka qaado caasinimo iyo cudur hawshaas sabab ha ugu noqon baa leeyihi arrintii oo halkaa taagan haddaad tidhaahid tuu leeyahay intaan ka qaadaabaan hebel siinayaa dee kaba sii daran marka shiikhu shardiga labaad wuxuu ka dhigay waa inaanay dhicin hantidaad isaga ka qaadayso inaad ku kala siiso laakiin bishardi halkaa waxaa lagu xidhayaa oo la raacinayaa waa inaanay ahayn waxaanuu weladka kale uga qaadayaa wax waalidka ku waajibay oo cala sabiili nafaqa oo kale ugu waajibay tan noocaasiya waynaanay ahayn oo haddii waalidkii leeyahay dee kuwanaan wax kaaga qaaday waa carruurtiinni yaryaray biilkuna anuu igu waajibay anoo waalidkaabuu igu waajibay anna waxba ma hayo dee markaa weladkayga hantidiisa ii hantiya hadduu yidhaahdo taasi waa qodob saxa oo la odhan maayo weladkaaga waxaad ka qaaday weladkaaga kale ma siin kartid taa la odhan maayo ee inuu qaab kale uu marka ugu fadila baa la diidayaa hadday waalidka shaygani waajibba ku yahay oo ma aha wax welad la siiyeye waa wax waalidku qaatay oo weladkana u gudbay oo waalidka wixii waajib ku yihin wuxuu leeyahay biil baa laygu leeyahay meelaan ka keenana ma hayo ilamaa wiilkayga waxaan ka qaada mooyaane ama inantayda waxaan ka qaada mooyaane wax kale ma hayo shilin ma haysto kuwanna anaa wax iga sugayaa carruurta ah miduma hayo dee markaa ninkan hantida haysta ayaan ka qaadaya wax aan u wiil carruurta ku biiliyo ee waxaan cudur kale uga qaadaya maaha ee wixii igu waajibay ayaan iskaga bixinaya ta noocaasiya sax bay noqonaysaa xaq baanu leeyay qodobka saddexaad wuxuu yidhi waa inaanu waxa weeye midkoodna ku sugnayn maradulmowt xanuunku u dhimanayey waa inaanu midkoodna ku sugnayn waayo mid kastaba xaaladda uu ku sugan yahay maradulmowt maxaa u bannaanaa ulus iyo fa aqal ulus iyo wixii ka yar baa u bannaanaa oo markaad xanuunsanaysee maanta maradulmowdkii ku hayo adigaagii hantida lahaa ayaa lagaa xanibay wixii aan ka ahayn ulus iyo wixii ka yar adigaa laftaadaan isticmaali karay oo haddaad tidhaahid war qoladaa waxaan siiya ama dadka noocaasiya xoolahayga boqolkiiba konton kala badh waa lagula yaabayaa khayr alla ha ku siiya waad dhiban tahay iska aamus baa lagu odhay hadalka yaree xaq ba uma liidi inaad konton meelood meel bixisee waxaan leeyahay boqol meelood barahaan inaad bixiso boqolkiiba konton bixiso xaquma lihiide iska jiifso aamo hadalka juuji macnaa waxaagii kuma tasarufi kartid adiga laftaadii kaa xanibanta marka markay kaa xaniban tahay qof kale inuu ku tasarufaana dee suuragal maa maalan haddii wiilka xanuunsanayo ama inankay doonayaba ha noqotee weladkii iyo ilmihii hadduu xanuunsanayo oo ubadkii qof ka mida xanuunsanayo qofkii xaquma laha xoolihiisa oo maradulmowt u jiifo ulus wax ka badan inuu isticmaalo xaquma laha inta waalidkii soo ordo inuu yidhaahdo anaa wax ka qaadayana dee maxaad ka qaadaa waxa yaree baahii kuu geysuun ka qaado laakiin xoolaha bar baan ka qaadaya iyo waxaanaan ka qaadaya ma suuragal suuragalah isagiiba ma kuma tasarufi karo xoolahanina dhaxal bay u sii sibqayaan oo ku sii socdaan maadaamay sidaa tahay xaquma lihid inaad markaa midkoodna midka kale haddii odaygu ku sugan yahayna inuu yidhaahdo anaa ka soo qaadanaya oo isagaba tasarufkii hantidiisu ka xidhan tahay suuragal maa haddii inanku ku sugan yahay ama inantuna kii lahaaba waa ka xaniban yahay aduu waalidahay intaad soo gasho inaad tahayd waan qaadanayaa waxay qadar yarahee waxa weeyaan dantu kuu keentaa waa halkeeda laakiin guntaan ka rujinaya suuragalma maa shiikhu arrimahaasi oo dhan wuxuu u deliishaday anta wamaaluka liabiik adiga iyo xoolahaagaba waalidkaa waa u bannaan yihiin liabiikabay u sugnaadeen lilibaaxana ugu sugnaadeen ahlulcilmigu mid waa isla ogolyihi anta wamaaluka liabiika laamkani laamulmilki inaanu ahayn ahlulcilmigu waa isla ogolyihi waayo qofka la hormariyey waa xor xorna lama mulkiyo oo macnaheedu ma aha anta wamaaluka adiga iyo xoolahaaguba liabiika baa iska kiin leh ay u sugnaadeen suuragal maaha taas waayo waa xor qofku xorna lama mulkiyo marka waa in macne loo helaa looga jeedo sida awadeed bay ahlulcilmigu macnahanaynu marayne ah iyo macnayaal kaloo ku dhow anta wa maaluka adigayo xoolahaaguba liabiika bay u bannaan yihiin oo lilmas-uuliya iyo inay ku tasarufi karo ay ugu bannaan yihiin wixii aan sharcigu macnaa u diiday oo kuma laha eh odaygu kuma laha eh laakiin inuu ku adeegsado xaq buu leeyahay adiga iyo xoolahaagaba oo wixii baahidu u keento u adeegsado adna aad ugu waxa weeye hoggaansanto hadduu wax kuu diranayo ama xoolahaaga wax baahiyo u keentay ka qaadanayo laakiin ma kuma laha xoolahana ma laha midkoodna ma leh oo labada midna milki u faa'iidayn mayso xoolahana ma laha oo adigaa leh adigana kuma laha oo xor baad ah laakiin waxa weeye waa mas-uuliyad iyo waxa u bannaan inuu marka adeegsan karo oo calaa wajhi almas ku adeegsan karo laakiin miduu yeelanayo ma aha waayo haddii uu leeyahay dee dhaxalka yar kama mutaysteen waliabawayhi likulli waaxidi minhuma sudus in kaana lahu walad iyo adilada la midkaa waxa weeye labadiisa waalid aabbiyo hooyadu mid kastaaba wuxuu leeyahay wixii ilmuhu ka tegay lix meelood meel ahaan hadduu ilmuhu ilmo leeyahay iyo adilada la midka wawaria waabawaahu faliummi ulus haddii labadiisa waadhexlayaanna hooyadii waxay leedahay saddex meelood meel marka waxa weeye aanu walaalo tacadudaynaan la joogin ubadna aanu jirin oo fain kaana lahu ikhwatu faliummi sudus waaya markay sidaa tahay waxaad arkaysaa xoolaa ma laha gebigiisuba dhaxalkii waxbaa loo tilmaamay dhaxalka ilmahaaga intaasaad ku leedahay baa li hadduu leeyahay dee lama yidhaahde marka adna kuma laha oo xor baato biijmaaci ahlilcilmi xor lama mulkiyo xoolahaagana mulki uma laha odaygu shaqo kuma leh laakiin waxaa laga wada hadlayaa muxuu kaga tasarufi karaa yuu eh macnaa laga wada hadlaya waa taa ee macnaheedu maaha xadiiska xoolaha iyo adigaba waalidka idin wada leh macnuu maaha sidaa cid qabtaana ma jirto waayahay aan runtii masaladan waalidka iyo siday xoolaha waladkooda ugu tasarufayaan ahlulcilmigu si badan bay isugu maandhaafeen qaarkood waalidkii way kala qaadeen waana sida shiikha laftiisu marayo oo aabbihii bay gaar u saareen waxaanay markaa ka dhigeen liabiika sideeda in loo qaadanayo daahirkeeda ah oo hooyadii meesha way ka saareen ayeeye iyo awowna way ka saareen oo waxay yidhaahdeen waxa weeye waalidka la sheegaya waa aabbaha oo qura hooyadu xitaa kama qaadi karta baya qolo kaloo ahlulcilmiga ka mid ahi labada waalid way simeen laakiin wixii ka shisheeya meesha way ka reebeen labada waalid way simeen aabbaha iyo hooyada mid kastaaba xaq inuu u leeyahay xoolaha waladkiisa inuu wax ka qaato wixii baahi u keento laakiin waxa weeye waalidiinta kale awowyada iyo ayayooyinka way ka reebeen oo xukunkan ma qaadanayaan bay ahdeen qaarkoodna way ku camimeen oo mid kastaaba maqaamka ka sokay markuu yimaado tasarufkii kaasi ku tasarufi lahaa xaq buu u yeelanaya oo mar haddii aabbihii awowgii maqaamkiisii soo dego isagaa aabbe ah xaq baan u yeelanaya wixii aabbe ku tasarufi jiray haddii hooyadii meesha ka maqanto ayeyadii timaado xaq bay u yeelanaysaa wixii hooyadu ku tasarufi jirtay marka adigu kolley waa masale ijtihaad u waxa weeye khaadicaysa laakiin waxaa ila xoog badan in labada waalid lagu gaabiyo oo aan dib loo sii waasicin waayo had ya jeer markastoo waalidku sii durko dareenkiisa waalidnimo wuu sii naaqisayaa oo waxbaa ku dhacaya oo naqsi baa ku dhacaya oo waxaa laga yaabaa aabbahaa iyo awowgaa waa kuu kala saamayn siiba marka aabbuhu nool yahoo kale oo inuu ku xumaynayaba kan uu dhalay waa wax dhici karta markaa sida saxdaa waxaynu leenahay hooyada lafteeduna maadaaboo la og yahay inay ka xaq badan tahay aabbaha xagga maalkana aanay tasarufkoodu ku kala duwanayn manaa fii bacdi almawaadic wejiyaal kale ha ku kala duwanaadeen oo dee waalidka xoolaha laga doonaya iyo hooyada xoolaha laga doonaya saamayno kale ha ku kala duwanaadeen laakiin min xaysu almas-uuliya xagga mas-uuliyadda marka laga eego dee hooyaduna xoolaha mas-uul bay ka noqotaa aabbuhuna mas-uul buu ka noqdaa shakise ma laha mas-uulnimada aabbuhu inay weyn tahay oo xitaa ilmihiisa xoolihiisa mas-uuliyad guud oo ahlulcilmigu ku ijmaac yihiin uu ku leeyahay marka innagoo dareensan inuu waxa weeye waalidku fii hadal baab ku horeeyo misna hooyada lafteedu xuquuqdeeda miisaanka badan lehee ay fii bacdi alwujuuh iyadu uga weyn tahay ilmaha marka la eego waxaa inoo muuqanaya in hooyada lafteedu ay xaqu leedahay inay ilmaheeda ay ka qaadan karto wixii baahi uu u keento oo xadiiskanna in lagu qaydayo xadiista tilmaamaysa ida xtajtum ilayha macnaa iyagii xoolahoodaba waxaa leedihiin ida xtajtum ilayha markaa u baahataa waa baahi bishardi marka waxaynu leenahay aabbuhu ama hooyadu labaduba waxay xaqu leeyihiin waalidiinta kalena waxay ku soo geli kartaa uun calaa sabiili nafaqa iyagu biilkoodunbay ka qaadan karaan laakiin tawasuc kale iyaga siin mayno laakiin aabbaha iyo hooyada mid kastaaba xaq wuxuu u leeyahay inuu xoolaha weladkiisa ka qaato wixii baahi u geyso ee aan nafaqo oo qura ahayna baahi u geyso ee uga baahdo marka shuruuddan la helo shardiga kale ugu muhiimsanna qodobka baahida uu yahay oo qodobka aan halkan ka muuqanaya shuruuddanba ugu muhiimsan wuxuu yahay waa inay xaaje iyo baahi keensataa oo shiikhu macnaha ma tilmaamin waalidka in baahi keento laakiin waxaanu leenahay xadiista waxaa ku cad marka quru wax ka qaadan karaya inay tahay in baahi u keento ama inuu iska qaadanayo suuragal maaha ee marka waalidka baahi u keento sidaa awadeed baa sheekh albanina raxmatullaahi calayh silsilatulaxaadiisu markaa saxiixa uu laftiisu baxsi nafiisa ugu leeyahay mas'alada oo halkan ku saabsan oo xadiiska id axtajtum ilayha ku gebagabaynaya uu marka baxsi aad u qiimo badan u dhigay oo anta wamaaluka abika uu kaga hadlayo sharxu mushkil aaaarka laftiisu si fiican buu xadiiska u tawjiihiyey daxaawigu marka xaqiiqatan afar shardi baynu ka dhigi oo shardiga kale ugu muhiimsana aynu raacaynaa waxa weeye waa in baahii waalidka keentaa ee wuxuu iska qaadanaya wa inaan ahayn marka waalidkii baahii wado waxana aanu baahidanay ahayn miduu welid kaleo isaguu dhalay siinayo haddaanay calaa sabiili luzuum aanay ku ahaynoo dee wixii nafaqo iyo waxa aanay ahayn oo aanu lahayn waxaan anaa qaatay oo ay igu laasim tahay sidaa daraaddeed baan dee kan ugu gudbiyey waxaan ilmaha kaaga qaaday maaha walaalka midaan kaaga qaaday maaha ee waa mid aniga i haysata anaa dhibkiis kaga kor qaaday oo kan yar biilkiisii ugu waajibay intaan qaatay waajibkii biilka ku bixiyey haddaanay nooca ahayn waalidku xaquma laha wax uu leeyahay aniga baahiina ima hayse carruurta aan uga qaadaya suuragal maaha iyadoo midkood ku sugan yahay xaaladdii tasarufku ka xidhnaa inuu xoolaha ka gurana yanii arrin saxa maaha waa midda kale eh waxaanuu ka qaadayaana wax kii lahaaba ku tadarurayo waynaani ahayn oo anna waan baahanahay adna waad baahan tahay markay tahay dee laga qaadi maayo wixii ilmaha yari u baahnaa waayo hantida isagaa ah leh waalidku ma leh hadduu isagu iiaar samaynayo u doorbidayo waa halkeeda laakiin wixii isagu uu isticmaalaya baan ka qaadaya ma dhacayso afarta qodob marka la helo waalidku waa ka qaadan karaa xooliha weladkiisa ama ilmihiisa biqadri alxaaja inta dani u keenaysa uga baahanya qaabkaasi baynu markaa ku khulaasaynaynaa masaladu si hadalkeedu waa badan yahay oo intaasoo wejiba midba niqaash ka soo gelayaa ee innagaan doonaynin intaa inka badan inaynu ku tawasucno wa can ibni cumar radia allaahu canhuma marfuucan cabdilaahi ibni cumar isagii aabbihiiba raalli allah ka noqda ee xadiisuu nebiga u koryeelayo waxa uu soo wariyey inuu nebigu markaa yidhi maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuriidu an yuusiya fiihi yabiitu leylatayni ila wawasiyatuhu maktuubatun cindahu muttafaqun calayh maa xaqu mri'in muslimin maadu waa naafiya xaquna bimacnaa eh, maadu waa naafiya bimacna laysa marka waxa weeye maa xaqu mri'in muslimin maa xaqu ma aha oo bimacnaa laysa ma aha xaqu mri'in muslimin ruux muslimah xaq iyo mid u habboon ma aha xaqa ruux muslima ma aha bimacnaa mid u cunnamayso u habboon ma aha muslimkaasi oo lahu shay-un shay leh shaygaasi oo yuriidu uu rabo an yuusiya fiihi inuu dardaarmo shaygaasi uu dardaarmayo muslimkaasi oo yabiitu beryaya leylatayni laba habeen beryaya bimacnaa aaminan isagoo aamina ama daakiran isagoo xasuusan wasiyadii ilaa hadday sidaasi jirto wa wasiyatuhu wasiyadiisu maktuubatun tii qoran weeye cindahu isaga agtiisa ku qoran muttafaqun calayh macnaa nebigu wuxuu yidhi maa xaqu mri'in muslim ma aha ruux muslima xaqii ma aha oo bimacnaa arrin u sax ah oo u habboon ma aha oo qof muslim ahi arrin uu sameeya ma aha maa xaqu imri'in muslimin ruux muslim ah xaqii ma aha kaasiyoo lahu ay u sugnaatay muslimkaasiyoo ka sifee muslimkaasiyoo lahu shay-un shay leh muslimkaasiyoo shaygaa yuriidu doonaya shaygaasiyoo yuriidu uu rabo an yuusiya fiihi inuu dardaarmo muslimkaasi oo yabiitu beryaya leylatayni laba habeen beryaya aaminan isagoo bid qaba ama daakiran isagoo wasiyadii xasuusan beryaya ilaa hadday sidaasi jirto wa wasiyatuhu maktuubatun cindah wasiyadiisaasi agtiisa waa mid ku qoran weeye muttafaqun calayh xadiisku waxa uu tilmaamayaa qofka muslimka ah inay habboon tahay inuu u dadaalo wixii xuquuqa ah, sidii uu isaga sugi lahaa ee isaga hagaajin lahaa tusaale ahaan hadduu doonayo inuu wax dardaarmo inaanu dardaaranka ihmaal ku samaynin iyo inuu iska halleeyo ee waxa looga baahan yahay ile naftu wakhti ay bixi doonto allaa oge saad saa isaga fadhidaabaa waddu istaagayaa naftu wakhti ay bixi doonto alla oge inuu dardaaranka qoraal ku sameeyo oo aanu hallaynin si berrika maalin hadduu dhinto markiiba loo ogaado waxaana inay dardaaran yihiin oo aan dadkani dhexlaynin oo lahayn haddii lagu leeyahay dayn waa sidaasi leeg iyadana waa inuu iska qoraa oo markiiba uu yidhaahdaa war haygu dagmina culays noocaasa i saaran oo meesha qoraal ku sameeyaa si hadhow waxbaannu ku marka la yidhaahdo aan loo odhanni annagu waxaad ku leedahay ma ogin laakiin loo arko qofkii qof iimaankiisu ku riixayey xuquuqda dadka inuu ilaaliyo inay tahay haddii alaab loo dhiibtay oo masalan akoonkiisa lacagta ku jirtaba isagu ma laha qof kalaa yidhi ii dhig lacagta oo iigu rida koonkaaga waa inay qoraal leedahay oo uu qoraal ku qoraa lacagta akoonkayga ku jirtaa dhaxal maaho anigu malihi dad kalaa leh haddii uu ammaano hayo oo loo dhiibtay kale oo ama xoolo baadiya ay joogaan oo aanu mulkisnayn waa inuu yidhaahdaa aniga waxaan malihi laygamadax laygamana dhaxlaya caawa haddaan dhinto bimacnaa shakhsigii waa inuu sameeyaa tixraac uu ummadda xuquuqdeeda iskaga caddaynayo sida aawadeed ayaa markaa uu u tilmaamay saxaabigii cabdilaahi bni cumar isagoo xadiiskan ku camal falaya uu u yidhi intii xadiiska aan maqlay saddex habeenima soo marin ilamaa hadday soo marto wixii aan dardaarmay way qornaan jireen qoraal bay ku jiri jireen oo qoraalku muxuu kuu faa'iidaynayaa waa wax la cuskanaya waa waaa'iq weeye waa waxyaabaha kalsoonida qofka siiya marka caawa haddii aad wixii lagugu leeyahay iska qorto oo buuggaaga marka la eego hebelna intaasu igu leeya hebelna intaasu laga helo taasi waxay muujinaysaa mas haddaad hantidaada qayb ay dardaaran tahay oo aan lagaa dhaxlayn haddaad qorto shaygaa imikaba waan dardaarmay berkadaa layga dhaxli maayo qoraal ku samayso hadhow la murmi maayo markiibaa marka dhugmantigaaga leegunbaa nootayo qoraala laga soo saaraya oo caddaynaysa gurigaas inaan laga dhaxlayn haddii meher lagugu leeyahay caddaynaysa meherkii gabadhaasi way gu leedahay iminka waa mehergeedii maasiin iminka waxaad arkaysaa qofkii baa dhimanaya meher baa lagu lahaa xitaa cidi fahmi mayso ubadkiisa garan maayaan isagii dhimay gabadhii ina hadday doonto maalmo kadib bay ka daba dhimanaysaa markaasaa loodhanaya meherkii way lahayde maxay lahayd mooyi unbaa ka soo baxaysa meesha aakhiraha ku xisaabtamay inay daayaa soo baxaysa wakhtiya badan waayo xitaa mehrulmiligoodii baan wakhtiya badan la garanay meli isku guursadeen si ay arrintoodu ahayd iyo inuu siiyey iyo hortu ma lahaydaan xitaa la caddayn kara haddii la caddeeyo inay lahayd meherulmiliga wejigunbaa loo dhigi lahaa waa la garan lahaaye laakiin waxaa la ysku qabanaya hortu ma lahayd tolo ka saamaxday tolo miyey qaadatay waa sidee maxnaa waxba waana qornayn marka xadiisku wuxuu muujinayaa dardaaranka inaan la sahashan iyo xuquuqda bani aadamka e qoraal lagu sameeyo intuu inoo tilmaamaya waa intaa waxa weeye xuquuqda bani aadamka ha fudaydsan sida awadeed buu nebigu leeyahay ruux muslima xaqii maaha oo wax u cunnama maaha oo qof muslima wax ku habboon ma aha kaasoo leh shay uu rabo inuu dardaarmo kadibna laba habeen waa bariisanaya oo ilaahay intaa caafimaad ku siinayo oo laba habeen beryaya beryaya macnaa waxaynu uga jeednaa laba habeen badbaadaya oo ilaahay geerida ka ilaalinayo ilamaa qofkaasi hadduu jiro labada habeen soo martay fursad buu haystaaye waa inuu yahay dardaarankiisu calaa wejhi listixbaab mid qoran waajib maaha laakiin mid qoran waa inuu yahay oo hadhow aan la odhanin wartuma waxbuu dardaarmay mise waxba ma dardaarmin oo aan laysku qabanin oo midna odhan maalinba waanigayguy waxbuu dardaarmay ka kalena odhan war anagu maanaan maqlinagat wuu qori laha haddii jirta marka waxay muujinaysaa in xuquuqda loo dadaalo wa fi lxadii xadiis waxaa ku soo arooray in allaha alle qad acdaa waa siiyey kulla dii xaqin mid kastoo xaq leh xaqahu xaqiisa alle waa siiyey falaa wasiyata dardaaran liwaariin uma sugna falaa wasiyata dardaaran liwaariin uma sugna rawaahu ahlu sunan baa wariyey wa fii lafdin ilaa an yashaaa alwaraa ilamaa warasadu inay doonaan mooyaane adugu intan yare dambe ilaa an yashaaa alwaraa xadiis ahaan uma ansixin laakiin ijmaac ahaan way ku sugan tahay in ahlulcilmigu ay isku waafaqsan yihiin ciddii waxaan lahayd hadday oggolaato in dardaarankaasi fulayo ayna yihiin dad waxa weeye qowlkoodu soconayo laakiin xadiiska qaybta hore way sugan tahay waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay mid kasta oo xaq leh xaqiisa waa siiyey mar hadday sidaa tahay qof dhaxal dardaaran ma leh qof dhaxallahii dardaaran ma leh marka dardaarankii aynu soo arkaynay ee waxa weeye saddex meelood meel ahaan uu xaqu lahaa qofka dhimanayaa inuu xoolihiisa dardaarmo ciduu u dardaarmayaa waa cid ajnebi ah ee cidda dhaxal kale maaha cidda dhaxal kale maya looma dardaarmi karo waayo ilaahay dhaxal kanuu siiyey ayaa ku filan suura geli mayso inaad tidhaahid waxbaan dardaarmayaa oo xaaskaygaan u dardaarmi waanay ku dhaxlaysaa ma aragta xaaskaagu haddaanay ku dhaxlaynin dee dhibaata kuma jirto oo ay gaalo tahay oo kale ahlulkitaaba gabadh baad qabtaa masalan ahlulkitaaba oo yuhuud ama nasaara ah dhibaata kuma jirto haddaad waxu dardaaranto oo aad tahayd warbal tan muslimnimada lagala quustay sideeda kale gabadh xun maaha eh ee gaaladan yare aan qabo ila dhaxalka waxba ka heli maysa iyadu meherun bay leedahay waxa weeye intaasi baan u dardaarmay dee dhib ma jiro laakiin suuragal ma aha qof dhaxal inaad tidhaahid waxbaan u dardaarmaya gaaliya iyo muslimkuu doonayaba ha noqdee sidaasi leeg haddaabay dhacdo oo khalad ku dhacdo inaad u dardaaranto waxaa la weydiinayaa cidda dhaxalka leh cidda dhaxal kale baa la weydiinayaa oo la odhanayaa waxa weeye ma oggolaateen khaladkaa laydinka galay ma socodsiinaysaan mise waxaad leedihin waxba kama jiraan oo waa haysataan hadday yidhaahdaan war haddii odayga ku ciiray haatan inaga daaya oo iska siiyaan way ansaxaysaa mar hadday dad qowlkoodu soconaya yihiin dardaarankuna laba shay uunbaa xukum dardaaran qaadanayay saynu hore usoo aragnay wixii lagu xidho limaa bacda almowt geeri dabadeed hadda adoo caafimaad qabaan waxba kaa xumaynba dardaaran laakiin haddaad geeri dabadeed ku tacallujiso oo tidhaahid haddaan dhinto markaan dhinto hebel waxaasuu hantida ku leeyahay taas waa dardaaran hadda maba bogtid ee waxaad taagan tahayun haddaan dhinto afar meelood meel ahaan xoolahaygan ka dhinto hebel ha la siiyo qof aan dhaxal kugu lahayn taa noocaasi oo kalea waxaa la yidhaahdaa dardaara ama xoolahayga masaajid ha la iiga dhiso haddaan dhinto waa dardaara mar haddaad geeri dabadeed ku xidhay waxa kaloo dardaaranka xukumkiisa qaadatoo la mid ah, wixii sheikhu cadiya ku magacaabay ee ahayd waxa weeye in marka aad maradulmowdkii u jiifto xanuunkii aad u dhiman lahayd adoo u jiifa inaad wax bixiso oo geeri dabadeed kumaad xidhine haddaabad dhiibaysaa mid baa ku soo dul istaagaysaad leed waa kuma saloona waa hebeloo ku soo booqdayoo uu kuu ducaynaya allana ha kuu saalu ku yidhi saad leedahay aamiine waxaad siisaan kun dolar sii u dhiib kun dolar marka udhiib reerkii waa iska baahan yahay baa leeya kun dolar sii kunkaa aad bixisay iminka adoo liita oo dhimashadii u jiifa hadhow xukumulwasiya la siinayaa dardaaran xukumkeed waxa aad dhiibdhiibaysay maalmahan marka laysu geeyo hadday uluskii xoolaa ka bataan xoolaha saddex meelood meel ahaan waa la joojinayaa waana laga soo celinaya ilaamaa kuwana u ogolaado mooyaane kuwan hantida leh oo u ogolaado mooyaane marka labadaa jeer bay arrintu xukum wasiya qaadataa marna adaan midhba bukin ayaad bixinaysaa wixii laakiin maxaad ku xidhay haddaan dhinto waa haddaan dhinto haddaan dhinto gurigaasi bahdaa kama dhaxal galo waa haddaan dhinto hadda haddase waxaygaanaalo haddaan doona caawan iibinaya gurigaa maxana saasaad u dhigaysaa moogta ama dardaaranba maaho geeri dabadeedba kumaad xidhine markaad xanuunkii dhimashada u jiiftay wixii aad ku tasaruftee bixiso xukmulwasiyaa la siinaya iyo waxaanaad go'aamo dhiibayso haddaad xitaa taahid gabadhaa waan furay oo horaan u furay yacnii hadalkaagan markiiba xukmulwasiya laga dhigaya oo maradulmowdkiibuu qofkani ma iminkaad furtay marka lagu yaad maya tidhaahid beri horaan furay yacnii ma la aqbalayaa mise la aqbali maayo arrintii xukmulwasiyay qaadanaysaa inaad dhaxalka u diidaysaa baana loo qaadan karaya dalaaqii aad wax ku furtay hadda oo kale ee adigoo maradulmowt u jiifa xukumkeedii bay hadalkaa ganna ee masaladii ahlulcilmigu isku khilaafi jireen marka kollayba xaaladdan aad geerida u jiifto xanuunkeeda hadalkaaga iyo bixintaada iyo waxaaguba xukmul wasiyay leeyihin oo xukun markaa dardaaran qaabkeed baad u wada hadlaysaa ummadda markaad la hadlayso wayanbaqii waxaa habboon liman laysa cindahu shay qofkaan waxba haysan liman shaksioo laysa aanaynin cinda agtiisa shay waxba qofkan waxba haysan waxa u haboon habboon oo yaxsulu fiihi iqnaau warahatihi shaygaasioo oo ku soo xasilayo maalan inuu warahadiisa ku hodantinimeeyo oo ku deeqtoomiyo oo bimacnaa baahida ay ka biiso qofkii aan haysan wax uu warahadiisiyo kuwa dhaxlaya baahida kaga biyo qof aan haysan uma habboona wayanbaii waxaa u habboon dheh cafwan wayanbaqii waxaa u habboon liman shakhsi laysa cindahu shayun agtiisa aanay waxba oolin yaxsulu fiihi iqnaa'u warasatihi ay ugu soo xasisho warasadiisa markaa deeqtoomintiisa iyo hodmintoodu an laa baa u habboon inaanu dardaarmin an laa yuusiya ayaa u habboon inaanu dardaarmin bal iskaba dhaafee yadaca wuu ka tegayaa adtarikata tarikada kullahaa say u dhan tahayba liwarasatihi buu uga tegayaa kuwa dhaxlaya haddana wuxuuna tilmaamayaa qofka aanay agtiisa oolin wax uu ku hodantinimeeya oo baahida kaga biiyaa aan haysan shakhsigaa uma habboona inuu dardaarmo oo waxa u habboon inaanu dardaarmin taasi baa u habboon ee uma haboona inuu wax dardaarma waana inuu tarikadu say u dhantahayba tahayba uga tagaa dadku marka dhinacan laga eego masaladan shiikhu ka hadlayo saddex qaybood bay u kala baxaan shakhsi faqiira waraadiisuna ay foqoro tahay shaksi isaguna faqiira warasada dhexlaysaana ay foqoro yihiin xaaladda noocaasiya ma habboona inuu wax dardaarmo waayo dee warasadiisa cidna ugama baahi badna wuxuu cid kale siinayo kuwana u xaqleh iyo shaksi isaguna iska hodantinsanoo waxoogaa haysta warasadiisuna maasha allah iska fiican yihiin ama isagu wax yarbaabu haysta wixiisu naf ma lehe oo waxbaba la sheega ma haystee laakiin warasadiisu waa maasha allah waa fiican yihiin waa fiican yihiin ka noocaasi ah isaguna waxaa habboon saddex meelood iyo wixii ka yaruun inuu dardaarmo waayo wax kale xaquma leh saddex meelood iyo wixii ka yar ama haddaanu warasaba lahayn cid dhexlaysaaba ma jirto ahlulcilmigu way isku qabteen ma uluskii unbaa isna xaqu leeyahay mise isagu awalba uluska waxa ka badan warasadaa loo celinaye waxiisaba waa dardaarmi karaa waa masale khilaafi ah ka noocaasi oo kalena inuu dardaarmo xaq buu leeyahy waa fiican yahay mar haddaanu cid wax uga hadhaysaaba jirin waddankanuu joogaba masalan ehelba kuma leh waa iminka afrikaanada waddamada kale u dhashay mid ka midoo halkan inala joogo oo kale ama waddamada kale ee eshiya iyo meeshuu doono u dhashay ayaa halkan kugula nool xaas ma leh waxba male meelihiisanu iska joogaa hantina waa haystaa kaasoo kale maxaa ku fiican inuu dardaarmo oo masaajid ii dhisa iyo waxaaniisa waayo haddii kale xoolihiisa dee bangigaa lagu shubaya kolleyba baytulmaalkaa lagu shubaya waayo cid allaaliya cid la ehel ah abtiyaal xitaa kuma leh waddanka iska dhex joogaa halkiisanuubu iska dhex marmaraya marka noocaasi oo kale ah ahlulcilmiga qaybina waxay leeyihin waxaba hadduu dardaarmo xaq buu leeyahy awalba wara sidaa loo celinayay uluska waxa ka badane iyo maya eh mar layba isagu uluskiisa ha ku gaabsado inta kalena ummadda muslimiintay u dhex tahay cid gaara yuu siinin imaamku siduu raba ha ugu tasarufo marka shiikhu taa inoo tilmaamayaa waa ta noocaasiya ee ahlulcilmigu ay qaybaha dadka kala qaybqaybiyaan iyo noocyada u kala baxayaan oo intaa iyo inka badanba la gaadhsiiyo marka wuxuu leeyahay wayanbagii waxa habboon liman laysa cindahu shayun qofkii aanay agtiisa oolin shay yaxsulu fiihi iqnaa'u warasatihi ay ku soo xasilayso hodantinimaynta iyo deeqtoomidda warasadiisa an laa yuusiya inaanu dardaarmin bal iskaba dhaafeeya daca waa tegayaa atarikata tarikada kullahaasay u dhantay liwarasatihi kama qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam sidii nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam inaka adigu markuu markuu la hadlayey sacd ibn abi waqaas uu ku yidhi innaka adigu an tadarra inaad ka tagto warasataka kuwa ku dhaxlayo akhniyaau hodan ah oo waxaysta inaad ka tagto khayrun ayaa kaaga khayr badan min an tadarrahum inaad ka tagto caalatan iyagoo sabool ah oo caydh ah oo yatakafafuuna naasa dadka gacmaha hoos dhiganaya yatakafafuuna naasa kafafka iyo gacmaha dadka hoos hoorsanaya inaad ka tagto waxa kuu dhaanta dadka ku dhexlayo wax haysta inaad ka tagto muttafaqun calayhi saxiixaynkaa isku waafaqay waalkhayru khayrkuna uu nebigu yii saasaa kuu khayr badanna madluubun waa mid la raadinayo fii jamiici alaxwaal xaalaadka dhanba waa mid la doonayo oo la raadinayo khayrku marka maadaama nebigu yidhi sidaasaa kuu khayroon dee khayrkaasaynu inana u sheegaynaa oo leenahay war haddii wuxuba aanay wax nafle ka tegin meeshaba guri yaroo balooda ama nusbaloodaad ka dhimanaysaa u maxaad ka dardaarantaa maxaad carruurta ka lugoynaysaa iyo gabadha ee leedahay nusbaloodhka afar meelood meel masaajid igu dara maxay ku daraan wuxuba waa nusbaloodhe intay meesha ku haystaanba eh. maadaama wuxuba waxaa tahay oo wuxuba wax yar yihiin oo dadkii warasada ahaaba aan waxba ugu filayn ka daa dardaaranka waxba ha dardaarmina iska daa iyagu ha iskaga baahi baxeene hadday wax u waxbaba u tarimayse iyana waa baahan yihiin waxaanaad uga tagtayna wax weyn maaha haddayse ha baahanaadeena waxaad ka tagtaa hanti fara badan tahay dee dardaarankaaga lagu diidi maayo laakiin marka wixiibaa kooban yihiin dadkii lahaana baahan yahay oo aanay ahayn dad leh war annaga ilah baa waxna siiyo nimcaanu haysanaa nusbaloorkiisana wax ku fali mayna hadduu doonaya ha dardaarmo oo aanay dad hodantinimaysan ahayn ee toodaba u yaaban yihiin dee waxa habboon inuu ka daayo dardaaranka oo hadhow aan dad kaloo ajnebi ahay intay u yimaadaan odhannin nusbaloorhkii inaga dhexeeyey meeyey ee odaygiinnii dhintay yidhi dadkaana ku soo dara oo waxay leeyihiin masalan saddex meelood meel ahaan ama afar meelood meel ahaan meed nusbaloorhkii inaga dhexeeyey oo muxuu inaga dhexeeya annaga waa yaabanahay annagii baa yaabane adna ma yaabkiibaad yaab kale nala dultimi yani yaab bay noqonaysaa moogta marka tashiikhu tilmaamaya waa taa wuxuu leeyahay maadaamuu nebigu yidhi sala allah aleh wasalam ubadkaagu iyaga oo hodan ah inaad ka tagto oo wax haysta waxay kaaga fiican tahay oo kaaga khayr roon tahay iyagoo dadka sacabyada hoos dhiganaya inaad ka tagto marka taasi maxay nagu boorinaysaa kow marka koobaad tacab oo shakhsigu inuu shaqaysto oo min camaliyaddii ku shaqaystaa inay muhim tahay si dadka uu ka tegayo uu tacab ugaga tago oo iyagoo dadka gacmaha hoos dhiganaya aanad uga tegin hortuu tacab waa lagaaga baahan yahay waa midda labaadee waxaa lagaaga baahan yahay wixii alla ku siiyo ama ha kuu yaraato ama ha kuu badnaatee inaanad naftaadoo qura ku saameeline oo odrhannin cid wax looga dhinta ma hayste eh oday baa beri isagoo dee nin weynaha allah u naxariista wuu dhintae ayuu qaadka bilaabay qaadunbuu iska cunayba suu isaga joogay ninkii dhammaaba nin iska cajaa'iba u ahaa markaasaa li ehebelow saad leedahay markaasuu in adeer dad wax looga dhintaaba ka tegino waa kuwa inkaaranoo kuwanaan dhalayo markaan arkay inay dee shidayaan anna waa la gubayaa buuyi anna waan la gubayaa oo waa la boobayaa horta arrintu waa inaanay noocaa noqon oo haddaad aragto kuwii aad dhashay in wax ka sii yihiin dee adiguna ha sii cawarin oo aadna la boob hayso odhanino ha odhanin muslimka islaamada kale aan u dardaarmi or adiguna intaa qaata dadka kalow intanna intan u kala dhiib maxaa la dardaarmaa meesha waxama yaallaane marka muhiimaddu waxay tahay qofkii inuu tacabna la yimaado kuwan dhaxlayana inuu mustaqbalkooda dib u eego oo wixii uga tegi karayo ee xalaal ah dee uga tago ila xaaraan u ururin maaye halkaasi bay inoogu dhammaatay kole mawduucii aynu soo wadnay ee dowradu ilaahay subxaana watacaala wixii aynu ku gefnay alle haynaga dhaafo wixi asiibnayna dhammaanteenba ajarkeeda alla hayna siiyo idinka iyo inagaba hana inooga dhigo alleh miduu subxaana wa tacaala inagu anfaco marka kolley waxaanuun mar labaad dardaarmi lahaa odhan lahaa cilmigu wuxuu cilmi ku yahay joogtaynta si kastaad u taqaano haddaad waxa weeye faraha ka qaado oo istaahid waxbaad garanaysaa iska yara dayso oo aanad maalin kasta dib u jalleecaynin oo mar kasta aanad wakhtigaaga u huraynin waa waxa weeye si howlyar buu kaaga tegayaa marka runtii waxaa muhiim ah in lagu dadaalo cilmiga joogtayntiisa iyo akhriskiisa oo iminka kitaabka waa kitaab kooban cilmi badanna waa ku dhex jiraa innagu aan sooba calaalinoo sidii loo baahnayaynaan u dhigin iyada oo wakhtigu inagu koobnaa oo aanay wakhtiga yees lahayn kitaabku iyo kollay aqoonteedoo dee iska gaaban karaysa laakiin waxaa muhimahu in laysku dayo in lagu celceliyo oo si badan loo joogteeyo oo kutubta cilmiga noocay u tahayba waxaa laysku dayaa sidii nin aan dib ugu baahanayn inaad u akhrido oo haddaad istaahid iminka isha iska yaro mariyo sanad dambe marka la dhigayaabaad sii jilcin doontaa yacnii cilmigaasi cilmi kaa lumay buu noqonaya waxaa laysku dayaa kitaabka aad dowro ku qaadato ama dersi kale ku qaadato inaadan cimrigaa dib u kala furin masaa'ilkiisana garato oo iminka haddii waxa weeye lagu yahdo waalidku ilmaha xoolihiisa ma qaadan karaa ilmaha uu dhalay ama ubadkiisa xoolaha ma ka qaadan karaa markiiba shardigan saddexdan uu shardiye wadaadku dhigay raxmatullaahi calayhi iyo shardigiina waynu ku biirinay ee ahaa waa inay waalidka waxa u keentaa xaaje tahay oo isaga daahirka hadalkiisa waxaa ka muuqata sida madhabka xanaabiladan agtooda ka macruufa isagoo xitaa aanay baahi u haynin inuu wax ka qaadan karo lakiin qowl saxa maaha ee saxdu waxay tahay afartaa shardi uun inuu wax kaga qaadan karaa marka waxa weeye isagiina baahi u keento waxanuu ka qaadayaana wax ilmahanuu ka qaadayaaba ku dhib mudanaya aanay ahayn isagiiba hadduu u inuu ka qaada maaha mid kaloo walaalkii ana aanu uga qaadayn haddaanay ahayn shay waalidka ku laazimay oo waalidku intuu saa uga qaatay ka kale u gudbiyey iyo in waxa weeye shardigii afraad muxuu ahaa shardigii afraad waa inaan midkoodna markaa maradulmowtkii ku jirin manaa afartan shardi bay ahaayeen qaabkaasoo kale waa inaad madaxa uga qabataa waxba alfaadda carabiga inaad wada haysaa muhiim ah laakiin ka mas'alada ka cilmi ahaan waa inay qalbigaaga ku jirtaa oo adigoo waxa weeye iska soo fadhiya uun haddii hadhow yaa shiikow su'aashaa nooga jawaab beri baad dhigatay moogta afartii qalbigaaga iskaga jiraa hadhow haddii midku yado shardi shanaad baan u dhigayaa iyo markaasaad baxsi yara gelaysaa masalada baarhaysaa laakiin maxaad odhanaysaa min zamaan berigii aan dhigan jiray darsi hebel masalada saasaan u qabto saasaa kolley wadaadkii berigaas nagu yidhi haddaad wax ka bedelaysa aday kuu taalla marka calaa aqal ilaxwaal muxuu ku odhanayaa waa qowl jira oo min aqwaali ahli lcilmi laakiin hadduu ugu liito uu ku naqdinayo waynu yahada qowlkaaga waa daciif laakiin kuma odhan karo uni adu waxaanaad ka hadlaysa cid qabtaaba ma jirte ta ugu liidataana waa taa moogta in lagu yidhaahdo waxaanaad ka hadlaysa yaa qaba mayadaa diintaba ku jirta laakiin haddii lagu yahdo ama qowlkaaga waa laga xoog badan yahy waxba dhibaata kuma jirto ahlulcilmigu qowlba nin kastaaba qowlkiisu u arkaa inuu ugu xoog badan yahay ka kalena in laga xoog badan halkaasuu xaqii muuday uu maray marka ceeb maaha taasi in lagu naqdiyaa ceeb maaha laakiin waa inaad tahay qof wax garan karaya markaa runtii isku daya cilmigaa aa baranaysaan inuu laabtiinna dego oo makaan ku yeesho masalan qalbigiinna marka iminka lagu yahdo wasiyadii qofkii waxbuu dardaarmaya wasiya maxaa la yahdaa waynaga hadeer marayni waa inaad tahdaa laba qodobunbaa wasiya noqda shakhsigu isagoo oo iska caafimaad qaba hadduu yidhaahdo bacda almowt ama isagoo bukaba bacdalmowt yidhaahdo ile bukaanu u dhiman doono allaa ogey wixuu bacdalmowt ku xidhaa waa wasiya wixii xanuunku u dhiman doono isagoo u jiifa uu sameeyaana xukmulwasiyay qaadataa ilow maanu dibba ugu xidhin hadduu xitaa dhiibo xukmulwasiyay qaadataa labadaa jeer weyn marka markiiba cilmigii wuu kuu soo koobmaya oo markiiba dawaabid baad ku qabanaysa qof waxa weeyaan dhaxalena dardaaran ma leh ilaa maa in warasada kale u oggolaato mooyaane cilmigaagii qawaacid buu ku soconaya marka isku daya weliba kitaabkana aad buu qayim u yahay calaa sabiili alqawaacid oo kale noociiduu ku soconaya isku daya cilmiga aa baranaysaa noocuu u yahayba inuu qalbigiinna galo inaad qabataan taa aad ugu dadaala fiqigoo qura maaha noocay u tahayba isku daya inay qalbigiinna gasho oo marba markaad darsiga dhigato isku daydo qodobada uu ka kooban yahay haddaad doonayso luqadaadaba ku qoro oo oo af soomaaliba ku haddaad doonayso iska duub iminka moobilada iyo waxbay duubaan moogta haddaad doonayso adigu iska duubba khulaasada bismi llahi raxmaan raxiim darsigaan maanta dhigtay khulaasadiisu waxay noqonaysaa intaa iyo intaa adoo mobils hor haya hadhow dib isu dhegayso marba waxaa tahdaa wallaahi saasaan idhi waad qabanaysaa cilmigii wax badan baad ka faa'iidaysaa laakiin sidaad doonaysidba u galoo xataa doonto qof kale u dhigoo ku daalaco cilmigana cidunbaa ciduunbaa lagu daalacdaa haddaad hayso uun meel tegi maysid waa cid ku daalactaa midtaada waa bakaale kuu dhigay horta idinka maydii akhriyaa kitaabkii dabeedna aad barbaqarda jeexdaa oo lagu soo celiyaa markaasuu cilmigaagu cilmi noqonaya waayo waxaad qof baa tahay isku dayaya inuu wax gudbiyo laakiin de wax khaldan la gudbin maayo dadaalkuun baynu uga jeednaa dadaalkuun baynu uga jeednaa inaa aad u dadaashaan intaasi baan idii dardaarmayaa baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr khitaabkuna cid kasta oo dhigatay waa u ijaasaysan yahay ama fasax bay u haystaan inay sii gudbin karaan ama cajaladaa dib ha uga dhegaysteen ama intoodanba iminka aynala hor fadhiyaan ha ku qabteen waa sii gudbin kartaan xaq baana u leedihiin cilmigaa inaad sii gudbisaan halkaa inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam